الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan qaadanaynaa saxaabiga lagu magacaabo طalxat ibnu cubaydillaah طلxa iبن cubaydاللah التaymiy man sarahu qofkii ay farxad gelinaysa oo jecel an yandura inuu fiiriyo ilىa rajuli nin yamshii soconahaya calى اlأrض nin dhilka korkiisa ku socda waqad qaضىa naxbahu ujeeddadiisiina gutay waqad qaضىa gutay naxbahu noloshiisii macnaha dhintay waa dhintay adduunkana waa ku socdaa falyandur ha fiiriya ilaa alxati bni cubaydillaahi alxa bin cubaydillaah ninka lagu magacaabo nebigaa yidhi sababtuu ku yidhi iyo goortuu yidhina waa noo imaan doontaa kaana alxa bnu cubaydillaah wuxuu ahaa attaymiy reer taymi loo nisbeeyey yamdii mid tegay maca qaafilatin safarley oo min qawaafili qoraysh quraysh safarlaydeedii ka mida ayuu raacay fii tijaaratin tijaaro oo lahu asaga uu lahaa oo ilaa bilaadi shaam bilaadda iyo dhulka shaam ay ugu socdeen falammaa balagat markii ay gaartay alqaafilatu safarkii madiinata busra magaalada busra lagu magacaaba habba way boodeen ashuyuukhu odayaashii min odayaashii min tujaari quraysh qoraysh tujaartoodii ka mid ahaa ilaa suuqiha suuqii busra ayay ku kala carareen alcaamirati ee camirnaa yabiicuuna wayashtaruun yabiicuuna ayagoo iibinahaya wayashtaruuna ayagoo iibsanahaya yabiicuuna wayashtaruun waxbay gadahayeen waxna way soo gadanahayeen wa cala arahmi ayadoo ay jirtay min anna طalxata kaana inuu ahaa shaaban dhallinyara xadaثan da'yar laysa lahu aysan u sugnayn milu milu khibratihim khibrada ay ayagu leeyihiin oo kale ma lahayn fi tijaarati xagga tijaarada nin khibro weyn u leh oo xagga tijaarada khibro u leh ma ahayn ilaa laakiin annahu kaana wuxuu ahaa طalxa yamliku mid hantay min xiddati اdakaa'i min xiddat اdakaa'i ayuu hantay buu lahaa waa fahmad badan nin aad u fahmo badan buu ahaa iyo wa nafaadi اlbasari nin basarkiisa iyo aragtidiisu ay aad u xeel dheer tahay fiiro xeel dheer nin leh ayuu markaa ahaa maa maa ayuu ka milkiyey oo yutiixu u suuro gelisay lahu asaga munaafasatahum la tartankooda nimanka odayaashee khibrada u lahaa ganacsiga asagoo dhallinyaro da-yar ahoo saas aan khibrad ugu lahayn xagga fiirag wanaaggiisa iyo caqli badnaantiisa waxay uga suuro gelisay wax uu kula tartamo ayaga iyo walfawsa iyo liibaan min duunihim ayaga sukadooda biafdali saaa safaqaatin safaqooyinka kuwa ugu fiicfiican inuu markaa ku liibaano waxyaabaha ayagu dadka ay samaynahayaan oo gacangaadka iyo gorgortanka iyo waxyaabaha lamidkaa waa heshiisyada la galo ayaa safaqaadka lagu magacaabaayo heshiisyada kuwa ugu fiicanee ugu fadli badan sukadooda inuu ku liibaano taasay u suuro gashay wa fii maa waqti kaana uu ahaa talxatu yaruuxu wayaqdu mid rawaxayoo kallahaya fi suuqi suuqii dhexdiisa allatii kaasoo tamuuju buux dhaafay bilwaafidiina dadka waafidiintee soo galay calayha korkeeda min kulli makaanin makaan kasta uga yimid xadaa lahu waxaa ku dhacday amrun arrin lam yakun aynu noqonin sababan sabab fii tadyiir majra xayaatihi kulliha noloshiisa socodkeeda dhammaan beddelkeeda sabab u noqonin faxasbun keliya carin noloshiisa iyo xayaatadiisa dhammaan socodkeeda keligeed aan beddelin laakiin arin weyn beddeshay ayaa dhacday waayo wa innamaa kaana in kala meehee wuxuu ahaa bashiiran mid bishaare u ah bitakyiiri socodka sayri taariikhi taariikhda socodkeeda beddelkeedii kullahu dhammaan wax allaala waxa taariikhda ah socodkeedoo dhan bay beddeshay arrintaa ee asaga keligii xayaatadiisa socodkeeda taqayur sabab uguma noqon inay beddelanto wainnamaa kaana bashiiran bay ahayd bishaaro bitakyiiri sayri taari taariikhda socodkeeda beddelitaankeedii kulli dhammaan inay bedesho arrin sabab u noqotay falnatruk ilkalaama hadalka aan u dhaafna lidalxata bin cubaydillaah liyarwiya lanaa si uu noogu wariyo annaga qisatahu qisadiisa si uu qisadiisa noogu wariyu noogu soo tabiyo bal asaga aan u dhaafno qisadaasoo almufiirata xiisaha badan leh ee xiisaha lahayd ee mufiiradee wax ta'fiirisaa hanoo sheekeeye qaala alxa dalca wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu annagoo fii suuqi basra basra suuqeeda joogna idaa raahibun waaba raahib raahib waa diin cinda nasaara nin wadaad ah oo wadaadii culimmada nasaare ka mid ah oo yunaadii dhawaaqaya ah fi naasi dadka dhexdooda muxuu odhanahay yaa macshara tujaar war dadkan ganacsatada ahow salluu weydiiya ahla haada almawsimi dadka mawsimkan isugu yimid suuqaan iyo mawsimkan ehelkooda weydiiya afiihim ma idinka mid yahay oo ma idinku jiraa axadun axad oo min ahli اlxarami afiihim inuu dhexdoodu ku sugan yahay axadun oo min ahli اlxarami reer xaramka ah nin reer makaa ma idinku jiraa wa kuntu dalca wuxuu yidhi waxaan ahaa qariiban mid u dhow minhu ninka xaggiisa fabaadartu ilayhi waan la soo degdegay wa qultu waxaan idhi nacam haa ana anigaa min ahli اlxarami xaramka ehelkoodii ah faqaala wuxuu yidhi hal dahara fiikum axmedu axmed ma soo daahiray dhexdiina axmed ma soo baxay faqultu waxaan idhi waman axmedu axmedku waa kuma faqaala ibnu cabdillaahi bni cabdilmuطalib waaye cabdullaahi bni cabdilmuطalib wiilkiisii ma soo baxoo ma la soo diray haadaa shahruhu waa bishiisii alladii yadharu fiihi uu ku soo daahiri lahaa wa huwa aakhiru اlanbiyaa nebiyaalka kii u dembeeyey waaye yakhruju wuxuu ka soo baxayaa min ardikum dhulkiina oo min alxaram xaramkaa wayuhaajir wuxuu u hijroon doonaa ilaa ardin dhul daati xijaarati suudi dhagxaan madmadow leh magaalada madiina dhagxaanteedu way madmadowdahay iyo wa nakhiilin timir wa sibaakhin cusbooley dhul ah yanzu ka tifqahaya minha almaa biyaha dhulka markuu cusboole yahay biyaa inta badan ka soo buncada oo yanzi ahoo ka soo burburqadoo waxoogaa dhibca biyo ah ayuu markaa yeeshaa dhul noocaasa ayuu u hoojiri doonaaye fa iyaaka waxaan kaaga digayaa an tusbaqa ilayhi yaa fataa shaabyaw in lagaaga hormaro yaan lagaaga dhaqin baa la yidhi an tusbaqa ilayhi yaa fataa fatigaan iyo dhallinyarahaanoo iska ilaali yaan lagaaga dheeraynin qaala طalxa wuxuu yidhi fawaqacad way dhacday maqaalatuhu orahdiisa fii qalbi qalbigayga fabaadartu waxaan u degdegay ilaa mataayaaya geelaygii faraxaltuhaa waan rartay buu yidhi faraxaltuhaa waan soo rartay wakhallaftu waxaan uga soo tegey alqaafilata safarlaydiina waraa'ii gadaashayda wa madaytu waan soo dhaqaaqay ahwii anigoo soo cararaya huwiyan orod ilaa makata maka intaan orod is soo dhigay yaan maka soo aaday ahwii huwiyan orod baan u soo degdegay ilaa makkata falamaa goortii balagta goortii balaqtuhaa aan soo gaaray maka qultu liahlii ehelkaygaa waxaan ku dhahay akaana min xadain ma waxbaa dhacay bacdanaa gadaasheenna fii makkata maka ehelkaygiibaa waxaan ku idhi akaana ma ahaaday min xadain dhacdo wax xadad ah ma jiraa bacdanaa gadaasheenna markaan aadnay safarkii fii makkata maka ka dhacay qaaluu waxay ii dhaheen nacam haa qaama muxamed ibni cabdilaahi baa istaagay yazcumu wuxuu sheeganayaa annahu nebiyun inuu nebi yahayba muxamed ibnu cabdilaahi baa gadaashiin intuu kacay yidhi nebi baana i ogaada waqad tabicahu waxaa raacay ibnu abi quxaafa yuriiduuna abaabakar bay ula jeedaan ina abuu quxaafana wuu raacay qaala طalxa wuxuu yidhi wa kuntu waxaan ahaa acrifu mid yaqaana abaabakarin abaabakar nin yaqaan baan ahaa faqad kaana rajula nin buu ahaa sahlan sahlid badan dayn haddaad weydiisato iyo cafi haddaad dhahdo waxyaabo fara badan haddii mucaamalo ay idin dhex marto nin aad u sahlan buu ahaa nin sahlan ayuu ahaa oo muxababan la jecel yahay dadku ay jecel yihiin nin la jecel yahay buu ahaa oo muwaطa'i اlaknaafi aad u naxariis badan macnaha garabkiisa uu jilcan yahay muwaطail aknaaf buu ahaa nin adnaaftiisa iyo mataqaanaa la dhaqankiisa ay aad u jilcan tahay nin fiican buu tilmaamayaa wa kaana wuxuu ahaa abuubakar taajira ganacsade ama taajir buu ahaa xoolaqabeen daa khuluqin dabeecad u saaxiib iyo akhlaaq iyo wa istiqaamatin toosnaan xoolaha faraha badan inay beddeshay ma ahayn istiqaamo buu lahaa wa kunnaa naalaf waxaanayn kuwa u soo dulma xaggiisa wanuxibu waxaan jeclayn majaalisahu fadhigiisa licilmihi waayo cilmi ayuu u lahaa licilmihi cilmi badnaantiisa biakhbaari qoraysh qoraysh akhbaarteeduu aad u yaqiinay bacdamaa nin odaya uu yahay taariikh weyn buu qoraysh ka haayey iyo wa xifdihi xifditaankiisa iyo ilaalintii ogaanshaha liansaarihaa nasabka qoraysh uu garanayay nin aad abtiriska u yaqaanana wuu ahaa marka nin laga dhargaayo ma ahayne mar kasta inaan la fadhinaan jeclaan jirnay famadaytu ilayhi waan aaday xaggiisa wa qultu lahu waxaan ku idhi axaqan ma runbaa maa yuqaalu waxa la odhanaya min anna moxamed ibni cabdillaahi adhara inuu muujistay uu soo baxay annubuwata nebinimo wa annaka adigana itbactu inaad raacday arrintaa maxaq baa qaala nacam buu ii yidhi haa wajacala wuxuu gudogalay yaqusu inuu iiga sheekaynayo calaya korkayga waa abubakare min khabarihi qabarkiisii waa nebiga qabarkiisa wayuraaqibunii uu ijeclaysiinayo fi dukhuuli macahu inaan diinta islaamka la galo faahbartu waxaan anigana u sheegay khabara raahibi suufigii qabarkiisa raahibki waa saan soo tilmaanay waa culimmada nasaara faduhisha lahu aad buu ula yaabay faduhisha wuu la yaabay lahu asaga waqaala wuxuu yidhi halumma macii inakeen halum war inakeen macii anila jirkayga ilaa muxammedin muxamed aan u tagno aan u tagne litaqusa si uu kaga qisoodo calayhi korkii litaqusa calayhi saad ugu qisooto saad uga sheekayso calayhi korkiisa khabaraka khabarkaaga iyo walitasmaca inaad maqasho adiguna maa yaquulu waxa uu odhanayo iyo walitadkula inaad gasho fii diin illaahi ilaahay diinkiisa qaala alxa dalxa wuxuu yidhi famadaytu waan tegey macahu abubakar micigiisa ilaa muxamedin muxamed xaggiisaan aadnay facarada wuxuu ii bandhigay rasuulka calaya korkayga alislaama islaamnimadii waqara'a calaya wuxuu korkayga ku akhriyay shay-an waxoogaa oo min alqur'aani qur'aanka ka mida wabasharanii wuxuu iigu bishaareeyey rasuulka bikhayray dunyaa walaakhira labadii khayr ee adduuniya aakhirada fasharaxa allah ilaahay baa ku waasi'iyey ku sharxay sadrii laabtayda ila alislaami islaamkii wa qasastu waxaan uga sheekeeyey calayhi korkiisa nebiga qisata raahibin raahibkii qisadiisii busra raahibkii wadaadkii busra qisadiisii fa sura bihaa wuu ku farxay nebiga suruuran farxad badaa ka soo daahirtay calaa wajhihi wejigiisa uma intaa ka bacdi aclantu waxaan ogeysiistay oo aan bannaan ka dhigtay oon buujistay bayna yadayhi nebiga hortiisa shahaadata an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu اllahi kelimadii tawxiidkan qiray waaye fa kuntu waxaan ahaa raabica alaaثatin saddex kii afar ku ahoo aslamuu islaamay calaa yadi abi bakarin abi bakar labadiisa gacmood waqaca wuxuu ku dhacay islaamu اlfataa shaabka alqurayshi reer quraysha islaamnimadiisii calaa ahlihi ehelkiisii wa dawiihi qaraabadiisii wuquuca asaaciqati biriqda dhicitaankeeda oo dhan oo kale sida ay biriqda ugu dhacdo qofka oo kale macnaha aad bay uga naxeen wa kaana ashad wa kaana waxaa ahaa wa kaana wuxuu ahaa ashaddahum kuwa ugu daran ama qofka ugu daran jazacan xagga argagaxa liislaamihi dalxa islaamnimadiisa ummuhu hooyadii hooyadiisa ugu walbahar badnayd waayo faqad kaanad waxay ahayd tarju mid rajaysa an yasuuda in la madaxeeyo oo madax looga dhiga qowmahu qoomkiisa limaa wixii yatamatacu uu ku sifaysnaa uu ku raaxaysnaa bihi asaga oo min kariimi shamaa'ili dabeecadaha fiicfiican iyo wa jaliili alkhasaa'ili wanaagyaalka qaybaheeda ah waxyaabaha qasaa'ishee jaliilkee fiicfiican qaybaheeda iyo shamaaisha kariimkii dabciyada iyo shamaaishii dhaqanka fiicanuu lahaa waxa uu u dhowaa in mar dhow la madaxeeyo saa darteed hadda hadduu diin cusub raacay ma asagaa loo dhiibayaa qabiilkii kaaba qabiilnimo waa maya waqad baadara waa degdegay ilayhi xaggiisa qowmuhu qoomkiisii waqad baadara way la degdegeen ilayhi xaggiisa qowmuhu qoomkiisa liyafnowhu inay ka reebaanay ka celiyaan can diinihi diinkiisa inay diinkiisii ka hor istaagaan bay ku deg degeen fawajaduuhu waxay heleen ka sidii buur oo kale inuu yahay alraasikhi ee sugan buur adag oo khotonta oo aan la dhaqaajin karin alladii kaasoo laa yatazaczacu aan la ruxruxi karin macnaha in mabda'ii uu qaatay islaamnimadaan laga leexin karin taasay markaa arkeen falammaa ya'isu markay ka quusteen min iqnaacihi inay qanciyaan qancitaankiisii bilxusna xusnada iyo wanaag ay ku qanciyaan lajow waxay u iisheen oo ay magangeleen ilaa tacdiibihi inay cadaabaan iyo watankiili bihi inay ciqaabaan tankiil iyo ciqaab iyo cadaadis inay isugu daraan taasay haddana u bedeleen xadaa waxaa sheekeeyey oo ka hadlay mascuud ibnu kharash ninka lagu magacaabo qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti kunt aan ahaa ascaa mid cararayo socda bayna asafa waalmarwa idaa naasun dad kaiirun fara badan ayaan arkay idaa naasun waaba dad waaba dad kaiirun fara badanoo yatabacuuna raacahayo dabagelahaya fatan wiil shaab ah shaabkaasoo uu ufiqan la xiray yadaahu labadiisa gacmood ilaa cunuqii qoortiisa lagu soo xidhay hum dadkiina yuharwaluuna ay ordahayaan waraa'ahu gadaashiisa wayadfacuunahu ay riixahayaan fii dahrii dhabarkiisa gadaal bay sa uga soo dafcinayaan wayadribuunahu ay garaacahayaan calaa ra'sii madaxiisa wa khalfahu wiilkaa gadaashiisa imra'atun naag baa ah cajuuzun waayeel ah tasubbu way caynaysaa wa tasiixu bi wayna ku qaylinaysaa dadkii way garaacayaan islaam xoogaa cajuuso ahna gadaal bay socotaa canugii bay caynaysaa wiilka la garaacaayo gacmahana qoorta looga xihay faqultu waxaan ihi buu yidhi ninka lagu magacaabo mascuud bin kharash maa sha'nu haada alfataa war dhallinyaraha muxuu sameeyey wiilkaan maa sha'nu maxay xaaladiisu tahay haada alfataa muxuu haleeyey faqaaluu waxay ii dheheen haadaa طalxat bnu cubaydillaah waaye sabaa wuxuu ka eshay can diinihi diinkiisii diinkiisii buu ka laabtay oo tabaca wuxuu raacay ghulaama bani haashim reer bani haashim ghulaamkoodii waa muxamedi faqultu waxaan idhi waman haadihi alcajuuzu alatii waraa'ahu duqdan gadaashii socotana waa maxay faqaaluu waxay ii dheen hiya hiya ayadu asacbatu bint اlmakhzuumiy waa um اlfataa wiilka hooyadii waaye sacba bint waaye alxadramiy waa um اlfataa waa shaabka iyo wiilka hooyadii uma intaa ka bacdi ina nawfala bin khuwaylid almulaqibu ninkaasoo lagu naanayso biasadi quraysh qoraysh libaaxeedii yaa qaama u istaagay ilaa طalxa bin cubaydillaah fa awhaqahu fii xablin xarig buu ku xirxiray wa awhaqa macahu wuxuu la xihay abaa asidiiq wa qaranhima wuu isku xihay macan ayagoo wada jiraa ayagoo hal mar ah buu saa xarig isugu wada xihay wa aslamahumaa wuxuu u dhiibay ilaa sufahaa'i makka maangaabyadii maka waa dadka dadka marka lagu diro aan ka aan ka waabanayn oon ka leexanaynin liyaduuquuhuma say u dhadhansiiyaan ashadd alcadaabi cadaabkan u daran lidaalika sidaa darteed duciya waxaa loogu yeeraa oo loogu magac daray dalxat ibnu cubaydillaah iyo wa abuubakarn asidiiq bilqariinayni labadii isku xidhnaa baa la yidhaahdaa labadii qariin ahaa labadii saaxiibka ah ama labadii isku xidhnaa uma intaa ka bacdi jacalat اlayaamu maalmihii waxay guda gashay taduuru inay wareegto wاlaxdaaثu dhacdadiina tatalaaxaqu inay ishalhaleesho wa طalxat ibnu cubaydillaahna yasdaadu inuu korsado maca alayaami maalmaha micigooda igtimaalan dhammaystiritaan iimaankiisii iyo khayrkii waxyaabihii igtimaalanayu dhammaystiranayo wa baalaa'uhu imtixaankiisa fii sabiili اllah ama wacdaraha jidka alla uu ku samaynayo wa rasuulihina yakbaru inuu sii weynaanayo oo yatacaadamu oo sii weynaanayo wa biruhu baari ahaashadiisa bilislaami islaamkuu u baari yahay iyo walmuslimiina muslimiintana yanmuu inay kobcayso inay kobcayso ayuu guda galay oo wayatasicu ay sii waasacaysay sii ballaaranayso xataa aطlaqa calayhi ilaa ay u bixiyeen dushiisa almuslimuuna muslimiinta laqaba laqabka ah ashahiid اlxay shahiidkii noolaa wadacaahu alrasuulu calayhi الsalaatu wasalaam nebigana wuxuu ugu duceeyey biطalxa alkhayra ama wuxuu ugu magac daray biطalxati اlkhayr dalxihii khayrka wa طalxati اljuud dalxihii saqiga ahaa wa طalxati اlfayaad dalxihii burqanaaye waxbixinta iyo fayaad macnaha burqanaayo khayrka iyo wanaagga ka soo burqanaayay walikullin mid kasta oo min haadihi alalqaab laqabyada iyo naafnaysyaalkaa ahna qisatun qisa ku jirtaa mid kasta sabab bay ku timid laa taqilu aan ka yarayn rawcatan xagga wanaagga can akhawaatihaa walaalaheed mid midaad fiiriso walaalaheed kale kama yara xagga rawcada wanaaggii quruxda amaa qisatu qisada oo talqiibihi laqibitaankii loogu laqibay bishahiidi alxayi shahiidkii noolaa waxay ku timid fakaanat waxay ahayd yowmu uxudin maalintii uxud xiina waktigii inhazama ay jabeen almuslimuuna muslimiinta can rasuuliillaah rasuulka xaggiisanay ka yaaceen walam yabqa uusanna ku soo harin macahu rasuulka lijirkiisa hayra axada cashara waxaan kow iyo toban rajul nin ahayn oo min alansaari kow iyo toban nin oo ansaar baa ku soo hartay iyo wa طalxata ibni cubaydillaah oo min almuhaajiriin muhaajiriinta markaa ka mid ah wa kaana الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam rasuulkuna wuxuu ahaa yascadu mid raba inuu fuulo buurta wa huwa asaga iyo waman macahu wixii la jiray fi ljabali buur bay rabeen rasuulku inay koraan falaxiqat waxaa haleeshooga daba timid bihi asaga cusbatun jamiico min almushrikiina gaalada ka mid ah turiiduuna aygoo doonaya qadlahu inay markaa dilaan faqaala calayhi asalaatu wassalaam rasuulku wuxuu yidhi man yaruddu canna war yaa naga celinaya xaggeena haa'ulaa'i kuwan wa huwa asagana rafiiqii rafiiqayga noqonaya fi ljannati jannada war yaa naga waabinaya kuwaa soo socda oo asaga rafiiq iigu noqda jannada faqaala طalxataa yidhi ana yaa rasuula allah anaa celinaya rasuulkii allah faqaala calayhi الsalaatu wasalaam rasuulku wuxuu dhahay laa maya makaanaka meeshaada joog adiga faqaala rajul baa yidhi oo min alansaari reer ansaara ana yaa rasuula allah aniga rasuulkii ilaahayow faqaala nacam anta u bax buu yidhi adiga haa faqaatala alansaariyu ansaarigii wuu dagaalamay xataa qutila ilaa la dilay uma sacida wuxuu koray alrasuulu rasuulku calayhi asalaatu wasalaam biman macahu wixii micigiisa ahaa buu damcay haddana inuu buurtii la koro falaxiqahu waxaa haleesho ka daba timid almushrikuuna mushrikiintii faqaala wuxuu dhahay alaa rajul nin ma jiraa lihaaulaa'i kuwaan u bixi kara nin kuwaanoo u baxa ma jiraa alaa rajul waa ninkee ninka lihaaulaa'i kuwaan naga celin karaa faqaala طalxa yidhi ana yaa rasuula allah aniga rasuulkii ilaahayow faqaala calayhi الsalaatu wassalaam rasuulku wuxuu dhahay laa maya dalxa adiga ma aha makaanak meeshaada joog adiga faqaala rajul nin baa yidhi oo min alansaari reer ansaara ana yaa rasuula allah anaa u baxay rasuulkii allah qaala nacam buu dhahay waa yahay anta adiga u bax uma qaatala wuu dagaalamay alansaariy ninkii reer ansaaraha xataa qutila ayضa ilaa sidoo kale la dilay wa taabaca wuxuu israacraacsiiyey uu isdhisdaba dhigay alrasuulu rasuulka sucuudahu buurtii koritaankeeda falaxiqa bihi lmushrikuuna mushrikiintiina way soo haleelaayeen falam yazil kama uusan zuulin nebiga yaquul inuu odhanayo midla qowlihi qowlkiisii oo kale waryaa u baxaya oo naga waabinaya wayaquulu dalxata dalxana uu leeyahay ana yaa rasuula allah aniga rasuulka ilaahayow fayamnacahu اnnebiyu nebigana uu ka mancinayuu ka reebahayo waya'danu uu idmahay lirajuli nin oo min alansaari reer ansaar e ahaa xataa istushhiduu jamiican ilaa dhammaantood la dilay intii nebiga ansaaree la joogtay walam yabqa macahu uusanna ku soo harin rasuulka micigiisa ilaa dalxatu dalxa maahane falaxiqa bihi lmushrikuun mushrikiintii baa haddana soo haleeshay faqaala lialxa ayuu ku yidhi rasuulka al'aana nacam haa hadda adiga waay al'aana had deertaan dalxow nacam haa wa kaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa calayhi الsalaau wasalaam qad kusirat mid la jebiyey rabaaciyatahu dhooshiisii washuja waxaa la daqray jabiinuhu dhabankiisii wa waxaa la dhaabacay shafatuhu bushimihiisii wamaala wasaala waxaa soo daatay addamu dhiigga calaa wejihi wejigiisa wa asaabahu waxaa asiibay oo gaaray alacyaau dhibkii ama daalkii iyo tacabkii ayaa nebiga gaahay fajacala wuxuu gudagalay alxa alxana yakuru inuu ku rogaal celinayo cala almushrikiina mushrikiinta xataa yadafacahum ilaa uu ka reebo uu ka difaaco can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa uma yanqalibu haddana wuxuu u soo gadoomahayaa markuu cabbaar cayriyo ila anebiy nebiga xaggiisa fayarqaa bihi wuxuu saarayaa qaliilan si aayar aayar ah fi ljabali jabashi uma kabacdi yusnidhu wuxuu tiirinayaa wuu cuskinayaa ila alardi dhulka waa rasuulkee wayakuru haddana wuxuu ku rogaal celinayaa cala almushrikiina min jadiidin si cusub wamaa zaala kama uusan zulin waa talxee kadaalika saa inuu yahay xataa saddahum ilaa uu ka reebay canhu xaggiisa ilaa dhammaan uu ka wada celiyey mausan ka zuulin qaala abuu bakar wuxuu yidhi wa kuntu waxaan ahaa aana idin wakhtigaa ana aniga iyo waa abuu cubaydad ibnu jaraax baciidayni kuwa ka fog can rasuuli illaahi rasuulka xaggiisa falammaa goortii aqbalnaa aan soo qaabilnay calayhi rasuulka korkiisa nuriid anagoo doyn anagoo doonayna iscaafahu inaan gacan siino taageeritaan ama iscaafahu daaweyntiisa inaan daaweyno qaala wuxuu yidhi utrukaanii iga taga utrukaanii idhaafa wansarifa u gadoomo aada ilaa saaxibikuma saaxiibkiina yuriidu dalxu rasuulku ula jeedaa ani idaaye dalxa u tagoo gargaara fa idaa waaba dalxa dalxoo tanzifu ay qubanaysay daadanaysa dimaa'u dhiiggiisa wa fiihi ku dushiisana ay ku taalo bidcun wa sabcuuna darbatan dhowr iyo toddobaatan garaacid oo bisayfin sayf lagu garaacay aw dacna ama duritaan birumxin waran ah aw ramyatin bisahmin ama gamuun lagu soo tuuray waidaa huwa waaba asagoo waa dalxe qad qudicad la gooyey kafahu kafkiisii gacantiisii wasaqada dhacay fii xufratin god maqshiyan calayhi miir daboolan rafaadkaay dhibkaa ku jira fakaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa calayhi الsalaau wassalaam yaquulu mid yidhaahda bacda daalika markaa kadib man sarahu qofkay farxad gelinayso macnaha qofkii jecel an yandura inuu arkuu fiiriyo ilaa rajulin nin yamshii socda cala alardi dhulka korkiisa waqad qadaa naxbahu dhintayna dhintay oo ay wax u dhinnaa ma jirin haddana adduunka ku sii socdaa falyandur ha fiiriyo ilaa طalxata bin cubaydillaah طalxi bni cubaydilah ha eego wa kaana wuxuu ahaa asidiiqu wa abubakr ridwaan اllaahi calayh raadi ahaashada alle korkiisa ha ahaatee idaa dukira haddii la xusoo la sheego uxudun uxud haddiiba uxud lasoo hadal qaado yaquul wuxuu odhan jiray daalika yowmun kulluhu lialxa daalika ka waa uxude eh. yowmun waa maalin kulluhu lialxa alxa u qaatay maalintaasoo dhan dalxa iska buu yidhi haadihi midani hiya qisatun waa qisadii nacti alxati nac alxa ibni cubaydillaahi ku sifayntiisii lagu nactiyeeye lagu sifeeyey bishahiidi alxayi saasay ku timi amaa talqiibuhu ku laqabkiisii ku naanaysitaankiisa bialxati اlkhayri waطalxati ljuud lagu naanaysay dalcihii khayrkii dalcihii saqinimada falahu miatu qisa wa qisa boqol iyo hal qisaa ku jirta waayo falahu waxaa u sugnaatay miatu qisatin boqol sheeko iyo wa qisatin hal boqol iyo kow sheeko macnaha waa wax badan baa ku sugan waay min daalika arrintaa waxaa ka mida anna طalxata kaana inuu ahaa taajiran nin taajira saan soo tilmaanay waasica tijaarati tijaaradiisuna ay waasic tahay cadiima haraayi hantidiisa iyo xoolihiisuna ay badan yihiin fa jaa'at waxaa timid daata yowmin maalin maalmaha u saaxiiba maalun maal baa oga yimid min xadramuut miqdaaruhu lagu qiyaasay qadarkeeda sabca mi'a alfi dirhamin toddoba boqol oo kun oo dirham ayaa u timid fa baata waa baryey laylatow habeenkiisii wajilan asagoo cabsanaya jazican argagaxaya maxsuunan murugaysan fadakhalat calayhi waxaa u soo gashay zawjatuhu xaaskiisii umu kalhuum bintu abiibakrin sidiiq naagtaa buu qabay oo qalad waxay tiri maa bika yaa abaa muxamed war maxaa ku hela abaa muxamedow aad la murgaysaa oad la hurdi la adeecaa lacallahuma waxaa dhici karta raabaka mina shay xaggan inuu wax kaa soo gaaray micyaalka buuqoodii qayladoodii qayladeedii wixii maad la hurdi la bay tiri ma xaggeena wax kaa soo gaaray fa qaala wuxuu dhahay laa wala nicma xaliila gabar wala nicma xaliila xaliilo midda u nicmo badan baa tahay alrajul nin almuslimi ee muslim ah u sugnaatay anti adiga wala nicma alxaliila xaliilad zawjad naag la qabo gabar rajul muslim ah u sugnaatuu guursaday tan u fiican baad anti adiga tahay buu yidhi walaakin tafakartu waxaan fakerahayey mundu leylati caaboo dhan waxbaan ka fakerahayey wa qultu waxaan dhahayay maa dannu maxaad malin kartaa see dannugu noqon karaa rajulu nin birabbihi rabbigii uu maleeyo idaa kaana haddii yanaamu uu seexdo wahaada almaalu intaan xoolada fii beytii gurigiisa ay yaalaan sow ilaah agtiisa ka malayn karaa dad baahan baa jira dadaan waxaysan baa jira dadaan habeenkaa casho cunin baa jira nin intaan haddana xooloo gurigiisii ay yaaliin muxuu ilaahay malayn karaa subxaana wa tacaala faqaalat waxay tiri waman yuimuki minhu wamaa yuimuki maxaa kaa muruggelinaayo minhu xaggiisa war waxaan wax laga murgaa bay tihi ayna anti aaway adiga xaggeed kaga sugan tahay min almuxtaajiina war kuwii baahnaa aaway oo min qowmika qoomkaagii ahaa maad siisid waa khilaa'iki aaway saaxiibada ayna anta bay tidhi min almuxtaajiina min qowmika dadkii baahnaa ee qoomkaaga ahaa aawa tolkaagii dadkii kuu dhadhowaa meeqa masaakiino waxaysan baa ku jira waayo sadaqada qaraabo la siiyo iyo tan lagu bixiyo ta qaraabo la bixiyo waa laba ajir waa ajri qaraabay ajri sadaqa waay waa sadaqadii xidhiirinta midda bannaanka sida xaadiistu ay tilmaamayaan waa hal ajir keliya idan qoomka aaway dadkii dhibaataysnaa iyo waa khilaa'iki saaxiibbada fa idaa asbaxta haddaad waa ha ismurjin iska seexee faqasimhu baynamu qaybi bay tihi fa qaala wuxuu dhaha raximaki اllah allah kuu naxariisto ilaahay khayr badan ha ku siiya inaki adiga muwafaq tulla waafajiyey baa tahay muwafaqo ah bintu muwafaqin muwafaq gabadhiisii baa tahay ninka xaqii wanaagga la waafajiyey inan uu dhalay falamaa goortii asbaxa u waa bariistay jacala almaa xoolkii xoolihii wuxuu yeelay fi surari kiishash wa jifaanin iyo xeerooyin waqasamahu wuu qaybiyey bayna fuqaraa'i almuhaajiriina waalansaar fuqaradii muhaajiriintii ansaarta ayuu ku dhex qaybiyey wa ruwiya waxaa la wariyey aydan sidoo kale anna rajula nin baa jaa'a yimid ilaa طalxata bni cubaydillah buu u yimid yطلب asagoo ka dalbanaya o ka raadinaya rafdah rafdah wax siismo caطa buu rabay inuu wax siiyo وadakara lahu wuxuu u sheegay ninkii raximan qaraabo inay jirto tarbuطhu bihi isku xirta asaga niya wax isii buu yidhi anigana may taqaanaa horta eedadaa wiilkii ay dhashay gabar ay sii dhashay abtee wanaa waxuu dadka qaarkood markay wax kaa rabaan qaraabanimi waxaasay kugu soo galaan saasaan ahayo aabbaha eh, islaan uu nuujiye islaan uu furay dhashay iyo wax noocaasoo kale ah wadakara lahu raximan raximuu u sheegtay tarbuطuhu bihiis ku xirtaa faqaala طalxa wuxuu yidhi haadihi tani raximun waa raxim maa dakarahaa lii uusan ii sheegin axadun axad min qablu horay ma aqaan buu yidhi waxaa sheegayso waxaa dhici karta qaraabanimoo kor inay markaa tahay wa ina lii waxaanse leeyahay hadalka iska daaya raximnime ardan dhul dafaca lii fiiha wuxuu iga siiyey cuثmaan ibnu cafaan ثalaaثa miئati alfin saddex boqol oo kun dhul aan cuثmaan ibni cafaan ka gatay oo saddex boqol oo kun uu iga siiyey ayaa jirto ani aan dhulkii la soo wareegay fain shiئta haddaad doonto khudhaa qaada dhulka wain shiئta haddaad doontona bactuhaa waan gadayaa laka adaan kuu iibinayaa minhu xaggiisa dhulkii bialaaami'ati alfin saddex boqoloo kun wa acdaytuka waan ku siinayaa ahamana lacagta labadaa kay u baahan tahay dooranaysaa fa qaala arajul ninkii wuxuu dhahay bal aakhudu amanaha amanteedaan qaadanayaa fa acطaahu iyaahu waa uu siiye marka hanii'an bogaad hanii'an wanaag iyo tahniyad liطalxata alkhayri bay u sugnaatay waljawdi haada allaqabu aladii kaana waa laqabkii khalacahu uu hugiyey ee uu siiyey calayhi korkiisa rasuul الlah rasuulka alla salى الlahu عalيه wasalam waradya allah ilaahay ha ka raadi noqda canhu xaggiisa wanawara lahu ilaahay ha uu iftiimiyo طalxa fii qabrihi qabrigiisa طalx ibnu cubaydillaah qisadiisii cajaa'ibta badneed ayaan meesha uga baxaynaa abu hurayra adduusiyaanu gelaynaa wiilkii cajiibka badnaa ee reer dawsi ahaa waa abu hurayra